si wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waxaay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sideedaad sanada labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka falanqaynta waxaynu ku eegi doonaa abduub la sheegay in kooxda al-shabaab ay u geysatay dadkii shacabka ahaa ee deganaa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyo guud ahaanba howlgallada ka socda gobolkaasi xubintii kalamanaya sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan oo mar kale iyo falanqaynta أنه wagaag saaxiibayaal mar kale kulan waxaana wanaagsan leena haddii aynu ku bilowno gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socda howlgallo looga saaraya kooxda al-shabaab iyadoo saacadii lasoo dhaafay ay la wareegeen ciidamada dowladda deegaano dhowr ah waxaana sidoo kale kooxda laga saaray degmada ugu qadiimisan degmooyinka dhaca gobolada dhexe ee dalka waa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasna waxaa ku yiilay saldhigga ugu weyn ee kooxda ay ku laheyd iyadoo halkaasi ay ka saareen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka gelinkii dambe ee shalay gudoomiyaha degmada warwaa mire salaad xulow ayaan wax ka weydiinay deegaanada ay qabsadeen iyo sidoo kale la wareegista degmada qadiimiga ah ee ceelbuure gobolka galgaduud waryaheena xasan axmed maxamed ayuu u waramay alxamdulilah waxaa ilaahay inoo suurogeliyey maanta inay hor noqoto degmada aabuur waxaa sharaf noo ah ka mas-uuli ahaan iyo ka fadra ahaan iyo ka dadka tusid ahaanba inaan nahay dadkii ugu horreeyey muxuu ahay eh, khawaarijta ka xoreeya aalbuur wax weyn bay runtii nooga dhigan tahay taariikh aad weyn bay noo qaarta laga taha maanta walaalow waxaan kula kulanay oo dareenay ma jiraan nabad baan kula kulanay eh, si nabadoo degad baan ku nimid haddana waxaan ka tarda gudaha magaalada baaritaan iyo xaqiijinta waxaad ii sheegtay in magaalada si nabad kula wareegteen laakiin waxaa warar madaxa baran xaqiijinayaan in meel ka mid a qarxay ay ka dhaceen way jirtaa dee shalay ilaa haleen oo ilaa xalay way marba marba meel ma nagu qashqashaanayeen waxaasi wax la sheegi kara mas-uul la kara maaha hal gaariyo qarax oo waxaa jira isagana aana soo gaarin oo ciidamadu ay ka hortageen wax ulaas oo sheegi karnaa ma jiraan wax la gaareen ma jiraan alxamdulillah mar haddaan nabad qabno oo dhulkiin aan qabsanay wixii aan aragnay ma arkayna wax aad u culus war horanaad umahadsan tahay ceelbuur waxaan u malaynaa waa labdhabartii gobolkan qaybta ay khawaariijtu haysatay mar haddii dee magaaladii weyneed la qabtay insha allah inta kale waa doontaa waxaa kaloo diyaara ah oo sugayay ciidamada ciidamo deegaan oo tiro badan oo aan meesha ugu nimid waxaa jira diyaarsanaayo u diyaarsanaa ceelbuur in la yimaado iyo qayba iyagoon u baahan la tago Eh, waxay noqon doontaa haddii la yidhaahdo in la sifeeyo markaana waa markii ugu dambaysay albuur khawaarij ay muxuu ahaa maalintii ugu dambeysa khawaarij waa maanta aalbuur ma ciidamo waxaa jiray dadka deegaanka oo ugu timaadeen meel celbur u dhow oo ayagu diyaarsanaa waa hadday diyaarsan yihiin hadday diyaarsan yihin weli ismahana wada kulmin laakin way diyaarsan yihiin waa waan xariirayna ilaa intaan soo soconnay ceelbur la qabto bay naga xigtay haddana mar dhow baadiyay ka shaqaraya insha allah waa laga dabagelaa meel loo haraa ma jirto ma magaalada ku sugnaayeen ciidankan mise waa ciidan adinku aad diyaariseen markaa magaalada qabateen kadib walaalow magaalada hadda la qabtay ciidamadaana waa diyaarsanaayeen waa ninka la yidhahdaa laakiin si official oo diyaarsanayn haddaba waa maalintoodii kolley waa xilligii dadka shacabka ay isku oranaayeen waayo waxyaabaha adigaan haray waqti badan kama soo wareegin magaaladan shabaab baa wixii xalay ka horreeyey gacanta ku haya marka dadkan shacabka oo sheegtay inay is abaabuleen sidee u suurto gashay inay ay la soo baxaan oo isku aruuriyaan meel magaalada ka mid a ayadoo weli magaalada aysan xor noqon dhulka hawdka shabaab weli ay ka dagaalamayaan barnala wadaag sida ugu suurto gashan dadkan shacabka dadku inay inay inta qariba la istaagaan ikhtiyaariyaan kaliya ma ahaan waa in xiriir la sameeyo ayuu quraalkiisa si qarsoon ayna markii ceelbuur la qabtay diyaar garoodan ay soo galaan magaalada iyo meelaha kale ay ku jiraan ay ka qayb qaataan ma jiraa meel bartilmaameed hadda ah oo la doonaya in loo dhaqaaqo walaalow muxuu ahaa dhulkan galgaduud mxu dowladda galmudug oo dhan baa taarget ah ma jirta meel gooni ah ceelbuur waa laga bilaabay haddana darbiyadaha soo socda waxaa hor noqon doonta ceelgaras iyo ceel dheelay oo ciidamadii ninkii la yidhaahda ay soo gaaray biraale soo dhaafeen Ehm, dhanka xardheer laga soo dhaqaaqarjeynayna meeshaani galmudug u xorowday howlgalkan ka socda gobolka qabashada ceelbuur maxay kusoo korrin kartaa aad iyo aad iyo aad wax badan ay korin korrin kartaa ceelbuurdaba lafdhabarka gobolka wey lafdhabarka gobolka wey gudoomiyaha degmada xildhibaa miresalaad dhuxulowey oo ahaa waxaa u warramayay waryaheena xasan axmed maxamed oo gobolka galgaduud ku sugan isla arrimaha gobolka galgaduud iyo howlgallada ka socda ayaynu ku guda jirnaa kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay afduubteen dadkii shacabka ah ee deganaa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaana kooxdu markii horeba ay ku amartay dadku inay ka baxaan gudaha magaalada inta aysan soo gaarin ciidamada xoogga laba maalin ka hor ayay ahayd waxa ay faarujiyeen dadka shacabka ah degmada ceelbuur iyadoona ay kooxda afduubteen qaar ka mid a ah dadkii ka barakacay gudaha magaalada markii hore sida la sheegay waxaan wax ka weydiiyey afduubkan carqalada ay ku noqon karto howlgallada ka socda gobolka galgaduud siyaasi xirsi iimaan oo ka faallado arrimaha amniga iyo siyaasadda nimankaas eh, oo ay ka baxayaan sida wax kala maahan waa dadka eh, deegaanka iyo ciidamada iyo dowladda iyo sasaarka iyo inay maaragtay ay iska xeeladeen soo celiyaan

ciidamada dowladana meesha ay tageen waa meel oo meesha bel nimanka dhinac warbana way ka jiraan oo ama way soo dhaafeen ama meelo kaleo isa gaareen oo dhinaca hareeraha ay joogaan marka taxadir iyo iyo foojignaantoodii ah, unbaa laga rabaa afduubka ay u geysatay dadka shacabka ah kooxdu mar carqalad ma ku noqon kartaa howlgallada halkaasi ka socda haday qas dee dadka shacabka oo afduuban waa waa sax waaye waa caqabad jirta waaye oo taagan laakiin eh, waxay ubaahan tahay in eh, taxadir iyo iyo iyo iyo foojinaanay ubaahan tahay dadka shacabka in meesha markaan laga taxadiro oo haddii duqaymo ay tahay iyo haddii ciidan dagaal tahay taa la ogaado meesha ay shacab ku jiro oo taxadiray ubaahan tahay dheeraada eh, shacabkuna shacab kasban uleysa ayagu ma guursan tahay dooq dooqa ay wax ku kala doortaan yihiin meesha meesha ay aadeen waa lagu qasbay nimankan dee mar kastaba ayagu xeelad waa xeeladaysanayaan oo si kastoo oo dhulka ku siifaysan karaan ay samaynayaan laakiin dee dawladdu iyadaa laga rabaa inay maaragtay shacabkiina ilaaliso deegaankiina meelaha dhiman iyo meesha ay joogto intaba meesha ay joogtana xajiso meelaha dhimanna sidii ku qaban lahayd ka fakarta bal marka ugu dambeyntii ka waran bal howlgallada ka socda gobolka galgaduud degmada ceelbuur oo degmo qadiimi ah iyo deegaano kale ku hareereysanee lagu wareegay saacadihii soo dhaafay saacadihii howlahu waa socdaan waa ognahay waa waa socotaa waa socotaa laakiin weli faanole faro kama qodno waaye dhulku dhulkay dhulka inta badan waa dhiman yahay degmada la tegay hareeraheeda weli waa joogaan nimanku marka shaqadu weli waa qabigo e, boqolkiiba labaatan ma dhamo inta ceelbuur unbaa la tegey mooyaane waa ciidamada waa la soo dhaafay hareerahana way ka xigaan oo inta tuulaa iyagaa jooga siyaasi xirsi imaan oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaalida ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayo afduub kooxda al-shabaab la sheegay in saacadii lasoo dhaafay dad shacab ay ugu geysatay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud deegaana hoostaga waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey howlgallada ka socda gobolka galgaduud oo lagula wareegay degmada ceelbuur iyo deegaano kale oo qadiimi ah arday dhexdooda aalad ku tuuro midna alo askartalaaye abwaan madhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow allownadhaaf wahagaag saaxiibayaal falaqeynta ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinkaga imaanaya markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay inkastoo nin geesiya ragu geed adeeg yahay dangarabka lala qabaan gurihoodi maayewar dagaalka khawaariijta soomaali iyo ajanabiba madaxweynaha waa ku garab taagan yihiin war walmooshiidin wejiga lamaad ee dagaalka lafta garan buruntiinnagadi ma soo fiiriye aryadhaha waxgedgadi waxa kula gadoomeenaa la yidhiye intay salaadu iska qabalaadahay ar abdulow lambisdoofade lankisidii fadawna kankala ma fadaw waxaan ka maqli jiray shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baralay warba wadikada ganacsidaa ku heli war xarumo badan oo ganacsiyo boosaasa ku yaal waxay u xihan yihiin la yidhaha mar daacishka soo baxay dekada garaab miyaa rabtiin maynley ulaasantaa sabaka filana warimadayw deni doorasho kaagama bahna abaallaaw abaallaawaga meega daniya fadaana daniya fadaanuun la hayni waar walaweyne madaxweyne deni hadda ka hor yaday ku tahay madaxweyne xasan shiikh iyo wasaare xamsaa hadlay kadib taageero badan buu helay waa doorashooyinka degmooyinka qabtay garowana waa tuu dagaal ka riday dastuurkana waa ku furso sidaan doona ha layga dhigo waa tuu yidhi dee mar kalena iyadoo xaaladu jiq ay ku tahay waa kaantidmawrihii hadlay dee iminka dadkii oo dhan baa taageeray dee markaa wallaweynaa idinka la shaqaynaya soo maaha wow dalka guushiisu waa dani daalimaya wuu bedeli miyaadan maqal ahey daraarow hididisaablanga dhagaagee leeri dani doorashadii hore isagoo xaqule la dhaafsiiye bow goortanyaa ku haysta war bashiiroo miyaadan maqal maqal eh. nin keligii garramay eh. iyo nin dhulka gamay eh. midna ma gafo war mayn haysatulamba kutubyaina amna amaanka taaleleerey war wallaweynay waxaan maqli jiray gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gasha adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa warwaaqlo waxaad ka tagtay godob ruuxin laga galay gucashada ma daaye kigalayna maba oga gashigu amaahde warbowayaa garramahaya war hadda shirkii gaalkacyo ma baaqday calaa kulli xaal waxaa la yidhi eh. ninkaad wax la leedahaa wanaag laga raadiyaa lamadii dhalasho wadaagdo dhahal wadaagdana waleri war kale maanay hantidhowraha guud markuu leeyahay xeryihii ciidamada lagu dhisay dekeda garacad eh. maxaa ku jaban dan guud baa lagu qabtay eh. midda kale miyaanu ogayn in madaxtooyada galmudug ay xeradii ciidamada tahay hantidhowraha markuun hadhowaada in laamugun gaalkaayiha marandhahoy halfujoyli amaaray war madaxtooyada somalilanba soo siima organdeganaan jiray ubowinama hanti qaranba war bashiirow madaxtooyada buntlandba xero malateli bay salka ku haysaa amba kula mid baanahaye aamu miyaa ka dhacday war meelo kale ku waramaasana tarbuunkii dhomaay oo jaalowsi adninka dohwa jari dada degan war xerihii ciidamada jidka warshadaha ku teersanaaba shacabaa degan aryaadaha xere soomaali degtiiska lehere caasimada beesha lixaad ee xalan degan wow haddii cadaalad jidho hadda handiloonaha laga rabaa inuu soo sheego war kalemaanay war mahaysaana weligiinna soomaaliyaad ku meeraysataane hogaamiyihii calowshadu shaqaystayaalka ruushka wignar warmagooja cadday soo galeen war higler amandheer mabagtiine warbowa wigner waa tababari arsenaalwaryadhaha anigu ingiriiska waa aqaanaa figtanna minaad baqashiin waa dhibane warwarkan ha ku soo boodinninay cuntakariyihii hore ee buutin calowshadu shaqaystayaalkana kadib madaxda u noqday ayaan dhoweydna yidhi ruushka dhan ayaan afgembinayaa waar miise casilay warwarkan waa kaawan yahe diyaarad qaas oo asagu lahaa isagoo wata ayay hal mara dhulka ku soo dhacdaa la yidhi sagaal qof oo la socotana waa la dhimataa la yidhi haddama buutina gantaal ku dhuftay ma reer ku dhuftay waa la isku hayaa hadda odagaasna inay goosataa la sheegayaa rakaabka caadiga baa ah gantaa lagu dhifto waaba samid ciidan sida war ninkaa calooshii uu shaqaystay finisheef la dhahaayey isagiiyo kooxdiisu afrika dhibaato fara badan bay ka wadeen baa la yidhi waana budcad qowlaysataayoo waxay rabaan sameeya ruushkuna meel walbuu qaska kicin rabo uu diraa baa la yidhi xasuuqyo fara badanna way geysteen baa la yidhi ninkan hadda ka hor isagoo qori wato cod laga duubayna wuxuu yidhi afrika reer galbeedkiiyo xag jirkaba waan ka xoraynaya marka afrika wuxuu u maleeyaanu malaynayaa gobol ruushka ka mida ah. war usoo gorigob haddiiba lahaduubay algaayda ama ku tirsanay aryaadhaha nin weyn oo calooshiisa kaliya u shaqaysta xaal lagala warramaa hor alla duur ismoodow heedhe cayayaan raggiyow heedhe cashar iyo tusaalaan idinkaaga baahnayn jari war walla weynay madaxweynaha somalilan muuse isaguba ruushku wax ku soo bartay warba wadani dimuqraadiyaddu soo bartay ruushna wax xiriira lama leh war bashiira xukun jeclida xaggee ku soo bartay bow taas waa astaamaha afrikaanka dhabtaa lagu garto war kalemaane war ma haysaane tigtog haddaad isticmaal isticmaashaan wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ku dhawaaqa naw waar maxaanu ka sheegnaa bow kaasi kii furan odhan jiray miyuu ahaa war wasiir madaxaana furan mar kale soo gabyey bow maxamsu ku dayday iribtiis damban fiirin ahagilme ulhayey mabafalaano erey aryaadhaha ra'iisul wasaare xamse wuxuu yidhi waa dhintay waa baxsaday war dad falan baad tihiino waxba laydinma sheegi kare wasiirka isgaarsiinta iyo dhallinyarada tigtog way isbarteen waxayna dhaheen haddaan horay kuu baran weynay haddaan ku barannay aan kala gar qaadano qaadanno ay ka sameeyeenna waxay dhaheen fayskaaga xitaa baan haynaa hadda xubno baarlamaanka iyo golaha wasiirada ka tirsanna tillaabadii wasiirka way ka soo hor jeesteen madaxweynaha iyo raysul wasaarahana xaniga soo gaartay waxay sheegaysaa inay dhaheen sharci ha loo maro wixii la xidhayo hal qof go'aan iskama qaadan karee hadda sida ii muuqata waxaa iska cad wanikisbeed isagu ka hadal ma laho waa xidhan yahay telegramna taageerayaashiisu ma badna laakiin tigtok taageerayaal bay helo in la dhaafi doonay weegta war sargaalkii wana exbiidku wareeriyo qoryaha badan gatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shan sana waa ku xukuntay may hasaasiyad ma lahayne warbow qof kasta wuxuu raba joojinahayo hadda kale maana waxaa la odhan doonaa xanta madaxda ma sheegi kardhaan war bashiir dheerow ma jidho iyo waa jidha waysku qaba jidheen iyo dheegi jari aryamadeeyow dheegi jira iyo ma jidho meel heesugu keeni waal cabdulla anigu intaan garanayo way dhaaftay war hanagu buuqna reerihiinnii qabo war kalamaan war ma haystaane maalin dhoweyd waxaa la qabtay gaari dumarkii shabaab qabeen iyo miinooyinba ku raran yihiin maxkamadda ciidamadana waa talla keenay dumarkii waa loo naxariisto waxaa lagu xukumay laba sano inaanay muqdisho ka bixin guryahoodana iska joogaan booliiskana la socodsiiyaan mar kasta xaaladooda darawalkii gaariga wadayna waxaa lagu xukumay saddex sanoo layidhi waa xabsi ciidan sababtoo ah wuxuu soo qaaday iskama fiirin baa la yidhi warbow islaamuhu odayaashii meeshay jiraaniin ma sheegeen war kuunya barrow ay ka soo baxeen haddaad tegi karto waar wallaweyne kuunya barrowna xaggay ku taal tukurag baalooshe war kalemaanay war ma haysiine sanadkii la soo dhaafa kumanaan ciidanaha la soo tababaray kuwii u dambeeyana wasaaraha khamiistii tababar u soo xihay warboga kugu dambeeyey adaya bilaal ma loo bixiyey war mar jilib ayadoo boorka kacaaya fiirso waal ceelbuur miyaa laga soo jeestay ceelbuur ku yaalay cidlalamaamaani ceelbuur ku yaalay caynkiisa leeda warkaalgaal awal mooshiidii berdigii ku yiil iisha baydhabo intuu guniyo baar bahay aleemuhu ballaarteen bahar saaf laamoodye warmadeeyow laftirkaagaan aqoonay heesku wuxuu ahaa ceelbuur allah maayo kadhig beerta raaxada ceel buur allahayow balayada hareer mari war maxamed dalo waadna waxaad ka tagtay boogtii haddana sii ballaadhato bogsan weyday waalwalla weynay anigu waxaan soo xasuusanayaa beertii xurriyaday bara caafimaadiyo guri laysku baantaay baxsanay hargaysay kaa guddoonayba warwaaqlow haddaad daacad qabto maxaa ku saaray buurta gacan libaax gacanlibaax waalmeel bayaali hungurijeeyaleeri buurta gacan gacanlibaaxe ku talbaydka raaxada miyay qoryo la fuuleen ubow hadda ceelbur nalagu kala baxay war dadkii waxay leeyihiin ka soo baxa magaalada keligan cidla ma joogi karnee aryaadhaha samigay cabdulla shabaabkaa raba dadka inay ku dhex dhuuntaan la yaabayna wuxuu yidhi eh dadkay horu daafi jireen daawa maanta ka dalbeen dadkay horu daafi jireen daawo maanta ka dalbeen fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqeynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho shariif cabdulle maxamed sheeke ayaa farsameynayay intaan barnaamijka mid lacin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo